بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث مsنifku waxau leeyahay nooca dhamaystiraayo soddonka ilen sagaal iyo labaatan aan soo dhaafnay marka midka soddonka dhamaystirayay waa macrifat lmashhuur oo min alxadiid xadiidka mashhuur la yihaahdo weeyaan musanif wuxuu uri macna shuhrati mafhuum shuhrada macnaheeda waa la yaqaana shay caan ah a weeyaan macrifat ashuhra macna shuhra macruf mafhuum intaasuu ku gaabsamay keliya baabkaa marku aada joogtid waxaad u baahan tahay laba shay inaad kala ogaatid almashhuur alisilaaxi والmashhuur alcurfi labadaas hadii aad kala garatid wa amhilatu kuli nawcin khalaas intaas mashhuurka waxaa weyaan waa waa baab sagiir jiddan ah marka mashhuur isilaaxi maa rawaahu halaaatun fa akharu maa lam yabluguu xadda tawaatur nuqtadaas waa muhim hadda musanifka sidaad arkaysid waxa weeyaan wixii dhinaba isku dhex daray sidaad shuhradii mutawaatirkii casiiskii wax kala bixinayo ma hadda haddii aan idhaahdo almashhuur maa rawahu halaata fa akhar wuxuu lugta la gelayaa mutawaatirka fa akar haddaad tidhaahdid waxaa soo gelaya isigana mutawaatirkaa soo gelay laakiin waa inaad akarkaas xad u yeeshid oo tihahdo maa lam yablug xad tawatur markaa waad ka gaabisa mashhuurkiina casiiskii waad ka bixisay mutawaatirkiina waad ka bixisay markaas waxa weeyaan culumta sideeda waxaa loo taariixiya litatamaayaza xataa yashula fahmuhaa wa dabtuhaa marka haddin sidaas ku tacriifino almashhuur gayr alcaziiz walmashhuur gayr almutawaatir saasay noqonaysa ayib waatu ibn ibnu xajar ou wahuwa almustafiidu calaa ra'yi qolaa waxay qabaan bedel shuhra in mustafiid la dhihi karo ma'kuudu min faada lma macnaha wax muntashir a weeyaan bayna annaas kaas waxa weeyaan waa mashhuurkii isilaaxiga ahaa almashhuur alcurfi waxaa la yihahdaa maa taradada calى alsinati الnaas aw اlaxaadiid alati yakhuru dawaraanha calى alsinati الnaas bisarfi الnadari can darajaatiha fiiriya mashhuurka oo isilaaxiga ah shardi umaha an yakuna صaxiixan shardi umaha an yakuna xasana shardi umaha an yakuna ضaciifa waa tacriifkaas wixiiba koobsad qad yakunu ضaciifa waqad yakunu صaxiixan ilى akiri mashhuur curfi qad yakunu xadiiثa waqad laa yakunu xadiiثa waqad yakunu mutawaatira waqad yakunu mashhuur isilaaxi waqad yakunu caziiza waqad yakunu gariiba idan almashhuur اcurfi huwa ma taradad calى alsinati الnaas aladi yataradad calى alsinati الnaas minhu ma huwa صaxiix minhu ma huwa xadiiث minhu ma huwa ma laysa bxadiiث minhu ma huwa mutawaatir hakada xadiiث inama alacmaal bالniyat waxa weyaan waa mashhuur curfi liana الnaas kulhm yacrifuunahu wain lam yakun mashhuura isilaaxiya kama sayأti kadalika maala abغd الnaasi ilى اllahi طلاq laa darara walaa diraar maxaan ku ihahda aakhir dawa alkay almacidatu bayt da waxaasoo dhan dadka dhan ay dhex maraan waa lawada yaqaanaa wax xadiiday waxaan xadiidaynba waa wada jiraan walidalika aalib lcilmi wuxuusan ka maaharnayn kutubta laga alifay alaxaadiid almushtahira cala alsinati nnaas muhim jiddan weyna lianna adigoo aalib lcilmi a ah, ma axaadiidta dhan ma koobi kartid waxaan dadka ay wada isticmaalayaan dadaaba aa shaqo ka dhigto kutubka sanif laba kitaab midkood inaad gadatid almaqasid اlxasana lisakhawi kitaabkaas waa hal mujalad fi bacdi طabacaat waxaa la yihahda bاtifaaq الnaas min ajwadi aw ajwad ma kutiba fi hada اlbaab marka axaadiida dhan oo dadka dhex martoo dhan hadhowt wuu kuu sheega kan lafdigan ma nabiga kama sugna laa asla lahu macnaahu kaas kkayta weyaan ama xukumkiisu kusiina xadiidkaa saxiixa ah wahaakada marka waxa weeyaan waa lagama maarmaan inaad haysatid hadhowtid dambo haddaad hal mar akrisatid waad xasuusanaysaa xadiidkaas wa miizatuhu anahu rataba taaratan calaa xuruufi lmucjam aslu lkitaab markuu dhamay kadib haddana ratabaha calaa abwaabi lfiq ma yatacalaq min axaadiid almashhuura fi baab liman fi baab salaat fi baab طahaara fi baab waa muhim jiddan kashf lkhafa muzil ilbaas cajaluni ou leeyahay waxa weeyaan asigana mukhtasar a waana axaadiid ahaan asaa ka badan laakin kan sakaawiya yaa ka wanaagsan wain kaana sakaawi yuطil اkalaam cala اlaxaadiid markuu lafdiga soo qaato wayastaqsi alaahaar wاlwaarid wa wa wa fi nihaaya yucطika xukma almuhim axaadiidtaas marka shayga almushtahir calى alsinati الnaas minhu ma hu mashhuur cinda اlfuqahaa minhu ma hu mashhuur cinda اlmuxadiثiin minhu ma hu mashhuur cinda alcaama jamiica minhu ma huwa mashhuur haakada marka wixii o dhan waa laguu sheegaya marka kitaabkaas oo kale kama maarna ayib markaasuu uri wamacna shuhrati mafhuum wa huwa munqasimu ilaa صaxiixin mashhuur oo صaxiix ah ka qowlihi inama alacmaalu bالniyaati iyo wa amhaalihi asiga iyo wax lamid ah shuf musanifka liannahu min alawaail xata alamhilatu cala almashhuur hadda mashhuurka uu noo sheegay ma naqaano hal yaqsa bidalika almashhuur alcurfi wayakun kalaamuhu inama alacmaalu binniyaat saxiix liannahu xadiid mashhuur cala alsinati annaas wamaca dalika huwa saxiixun haabitun can nabiy sala alla alayh wasalam laakin hadda wuxuu rabaa mashhuur isilaaxi inama alacmaalu binniyaat laguma mihaalin karo lianna waxaan soo niriyey maa rawaw halaatatun fa akar hada xadiid inama alacmaalu binniyaat biictibaari aakhirihi waxa weyaan xadiid qariib liannahu lam yarwi can nabiy ila cumar wa lam yarwi can cumar ila calqama wahaakada waan soo dhaafay marka laa yasixu tamhiilu bihi ama kownuhu صaxiix hada صaxiix lakin kownuhu mashhuur la walidalika waxaa la yihahda hada alxadiid bictibaari cajuzihi mutawaatir bاctibaari sadrihi gariib لأnnahu yaحya bn saعيid الraawi can mحamed bn taymi ibrahim taymi laba boqol oo qofooda ka warisay yaحya bn saعيid اlansaari الtaabici marka bاctibaari maa bacda yaحya xadiidka mutawaatir wa bاctibaari maa qabla yaحya wa gariib laysa lahu ilaa sanad waaxid marka laa yaصlx an yumahala bhada الxadiid la bاlmutawaatir wala bilmashhuur lakin yasixu tamhiilu bihi biaxaadiid algariba alati hiya صaxiixa ayb wailaa wa ilaa gayri صaxiixin u qeybsamaa ka xadiid طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا أحاديث مشهور كجرا كان مشهور على ألسنة الناس لكن مشهور بمعنى الذي رواه ثلاثة فأكثر هل يتحقق musanifku waxau leeya xadiidkan gayri saxiix u waladii culima min kathiir min almutaahiriin bad-an bilmizi saaxibu tuxfat alashraaf wuxuu ri ina lahu ari ina lahu turuqan yasilu biha ilaa xadd alxasan wa huwa aladi calayhi <coughs> alxamdu lilah yahdikum llah subxbaana iyo nawowi iyo suyuuti ibn xajar wagayruhu walbani inuu xadiid xasan yahay iyaa laisku waafaq alab lcilmi fariidat alamdulilah marka waxaanan ku jirin alabulcilmi fariidatun calaa kuli muslimin wa muslima wa muslima lafdigaas ma jiro marka alabulcilmi fariidatun calaa kuli muslimin wa huwa thaabit in shaa allah marka hadduu uu sugnaado madluulkiisa waa waadix weeyaan cilmiga low lam yakun hada alxadiid haabitan xataa lakaana dalab lcilmi waajiban biijmaaci lculamaa maba u baahnaba ina xataa xadiid loo soo dariisho wakamaa balagana can axmed bni xambali radi allahu canhu anahu qaala arbacatu axaadiid taduuru عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور على ألسنة الناس عن رسول الله يعني dadka carabkeeday ku wareegsataa nebigayna ka wariyaan saas weyaan markaasuu uri fi laswaaqi ku wareegsataa laysa lahaa aslun aslana ma laha awaluhaa man basharinii bikhuruuji aadaar bashartu biljana kanaa ugu horeeya buuri horta hadalkaas uu musanifka hadda axmed ibn xambal u tiiriyey fiihi nadar waxa weeyaan لأnه أحmed nin xaafid a weyaan بعيد عlى أمثاله أn yقul hadiه الأحاadيث laysa laha أصل bal غريب جدا أna minha ma rawaahu fي مسندihi man aada dimiya oo kale huwa أkرaجahu fي مسندihi marka inuu yihaha xadيiث laa أصla lah ثuma yجcalhu xadيiثa fي مسندihi hada waxaa weyaan baciid jida walidalika musanifka ma balagana mujarad ishaacaad weyaan lakin lam yarwi can sanad walam yajzim canhu bihubuutihi canhu walidalika hada alkalaam laysa bisaxiix walidalika hadihi اlarbaca minha ma huwa kama qaala laa asla lah mila man basharanii bkhuruuji aadaar bashartu biاljana aadaar waxa weeyaan huwa shahru sadis min shuhuur rumiya waa hadda bilaha aada maqasheen aadaar kanuun athani tashriin shubaad alawal shubaad athani hadihi kulaha shuhuur ruumiya walgariib jiddan yani yani wallahi waxyaalaha oo dadka uu ka murugoodo waxaa kamid ah eh. hadda caalamki markii la akrinayo waxaa weeyaan bishii miilaadiga ahayd oo hataa meelay kasoo bilaabateen xaqiiqada la ogeyn iyo bishii ruumiga eedo dadkeeda inqaradu labadii waa la sheega waaale maalan october xuseyran labadii waa la isku qabanaa oo ku aadan xuseyran tashriin oo ku aadan maalan agosto wixii waa la isku wada qab labadii bilood waa la sheega ashahru lmugayab huwa shahru lislaami liana hadihi اluma mugayaba fi fi lacshur xataa looma ogolo inay xisaabaadkoodii gaarka ahaa ay samaystaan xataa looma ogolo hadda waxaad arkiysaan ummadii way sii socotaa waxa weeyaa xataa ayaam alcutal inaan aan yahuudi nasaara ku waafaqno saasaa laisku qasbooha yani hadda tasawar turkiya waa waa waa duwal kahiira maqrib alcarabi oo dhan mauritania jazair kulaha cindahum ijaazatum yawma sabti wal axad aljumca maxduuf waa yani tasawaru ninkii ummadaas ka ah hurdo uma taalla runtii tacab weyna u go-an inaan meelahaas ka cayaarno kubad cayaarno ma aha meesha meesha waxa weeyaan ummad oo dhan oo la tirayaan kamid nahay ummad la tiraya ilahay ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fi kitaab illahi yowma khalaqa asamaawaati waalard bilahaas ilahay saasuu uu tilmaamay ayagii baa laga wareegtay meesha laga soo bilaabo waxii ilaahay weeyaan walow daaca الnaasu kulaha hunaaka calaama tadul calى shuhuur اislaami wahuwa اlqamr bilaa milaadiga haddaan isku khilaafin meel laga saxaya ma laha kul hadihi اmuqawimaat wamaca dalika duriba biha curda اlxaa'id marka ninka wa an yaxuza fi nafsihi sheikh ibn cuthaymiin min almuxaramaat istikdaamu shuhuur اmilaadiya bu lannahu waxa weeyaan taqliid acma lilumam الsaabiqa man tashabaha biqawmin tashabahaas waxaa weyaan inaad caadaadkoodii dhaqankoodii waxood in aad ku raacdi tashabuh fa huwa minhu bu nabiga alayh salatu salaam marka waxyaalaha hadda maanta bili islaamka yaa yaqaanbo man yacrifuhu aslan alkhulaasa xadiidkan wax jira ma aha nin baa iska sameeyey laakiin waxay dhihi jireen maa uhlika qawm ila fi aadaar wama qaamat qiyam wama taquumu lqiyaama ila fi aadaar marka markaasa ninkaan kadaabka wuxuu leeyahay nebiga ninkii iiraahdo bishii aadaar tahay waa soo dhalatay oo bimacnaa qiyaamadiyaa soo kacday ninkii iiraahdo bashartu biljana limaada yastacjil nabiy sal alla alayh wasalam qiyaama wa huwa aladi kaana yakaafu minha laa yumkin waa kalaam jira ma xadiidkan laa asla lahu wahu mawduuc weyaan waman aadaa dimiyan fa anaa khasmuhu yawma alqiyaama xadiidka labaad waa hada lafdu laa صixata lahu lafdigan kuma soo aroorin laakin lafdi kalaa jiro oo ibn xibaan abu dawud nasaa-i adiyaafi اlmukhtaara ay ay wariyeen rag badanna ay saxiix yeeleen man qatla nafsa mucaahada bgayri xaqiha lam yarux raa'ixat اljan wa ina riixaha latuujadu min masirati miati caam hada lafظ haabit can الnabiy salى الlahu alayه wasalam ninka oo mucaahadka ah mucaahad macnaha ballan aad siisay ballankii inaad ka baxdid waa qaad daran tahay taas waa shay mantiqi iska weeyaan walidaalika ninka oo oo dimiga ah ama mucaahadka oo ballan lala galay xurmo gooni ah buu leeyahay cismo maalkiisa nafsigiisa ila ida ataa bima yunaaqidu muqtada alcaqd aladi jara baynana marka haddaad qaacida iyo keyrkeeda waxay kuleeyihiin waxa weeyaan waxaan ula dagaalamaynaa gaaladan ninka cahdiga siimabana matalabo meesha asaasan ay ka bilaabanay nusuusta adiga inta soo derisid waxaa ka horeysa horta asaaskeedii nusuustan iskuma diidano ayagana ma diidano laakin wuxuu ku leeyahy ninka camiilka ah oo gaalada la gacanta la haysto wuxuu o caqdi o ibraamiyey muctabar sharxan maba aho marka masalada meeshaas ay ka qasan tahay marka haddaad inta timaado masaajidka ka khudbayna aad tiraado man qatala mucaahada nafsan mucaahada haddaad tirahdid wuxuu kuleeyahay hada gayr maxal istidlaal iskuma bahaysano marka taasay ubaahan tahay horta inaa xal laga wada gaaro xadiidkan sidaas weeyaan wa yawma naxrikum yawma hada ashbaha bitalaacub maalinta oo naxriga ah yawm alcaashir ah maalintiina aada soo meydisiin kayf hada nabiga iska dhaaf maalinkaa saddexda maalmo ka dambayso wuxuu ri ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilah alayaamu alatii bacdaha laa yajuuzu sawmuha fakayfa biyawmi alciid aladi huwa aslu ayaami alciid kayfa ya kayfa yakunu dalika alyawm yawm sawmina ah, talaacubuha wax jira ma ah ayib wliلsaa'l xaq wain jaa calىa farasi hada xadiid macnihiisa waxa weeyaan ninkii wax ku weydiiso wax isii ku yiraahdo yani haba u muuqata daahirkiisa anahu yunaafi muqtadaa qowlihi laakin adiga miskiinnimo ula tacaamul hada baabu tasawul waa anfacaya kahiira ninka oo dadka tuugsanay lakin laysa bihaabitin xadiidkan صحيح أنه رواه أبو داود وغيره وأحمد في مسنده لكنه عل بيعلى ابن أبي يحيى لم يوجد له من يتابعه وهو ضعيف باتفاق وإن سكت عليه أبو داود وقد ذكرنا سكوت أبو داود وأقسامه طيب وللسائل حق وإن جاء على فرس يعني حقه كوليهي فرس باكو يماد laysa calىa iطlaaqihi mar uu muxtaaj ninka yahay waa dhici kartaa walow daharat minhu calaamaat اlghina marka hadda musanifka afartii xadiid u noo soo sheego axmed u tiiriyey afartii laba kamid ah waxa waa ilaa xaddin kan hore waa صaxiix midkaa dambo warada fi masaadir الsuna wain kaana صaxiix anahu gayru haabit labada kana laba jirta ma aha marka axmed looma tiiri kara in afartan oo dhan laa asla lahaa inuu yiriyay wax ka ansaxayo ma jirto lidaliil xataa alciraaqi dakara ana axmeda akraja bacdaha fi musnadihi wayanqasimu min wajhin aakar ila ma huwa mashhuuru bayna ahli اlxadiidi wagayrihim wuxuu haddana uqeybsamaa bictibaaraat alictibaar اlawal ma huwa saxiix wama huwa غyr صحيح الاعتباar الثاني ma هو مشهور عند الجميع وma هو مشهور عnda طائفة معينة kaqwlhi المسلم man سلم المسلموna min لساnه وydه waxa weyaan xadيiثkan مشهور عnda أهل الحdيث وعnda غayrihim macnihiisana واضح weeyaan ولذalika qofka مسلمka waxaa laga rabaa تطبيq fii ma yaktasu bihi asiga jaanibkiisa ninkii hadda maanta muslimnimadii kan run sheegat fi tacaamulihi maca alaakhariin laa yagushuhum walaa yakhdacahum walaa yakunuhum walaa yakdib calayhim wayaslama annaasu min yadihi wa lisaanihi hada qad طabaqa juz-an kabiira jida mima yatacalaqu bishaksiyatihi huwa inta asiga marka gaar u leeyahy markuu dabaqo iyo haddana raadsadaa inta ummadda kala dhexayso laakiin markan talakbut samayn anaga dhexdeeda akhlaaqiyaadkeena iyo aadaabteena iyo suluugeenana ay khaldan tahay furaada aan leenahay marka wixeedana tadbiiqi shariica oo guudaan raadinaynaa ma naxnu saadiquun abada ninka saadiqa ah waxa weyaan wixii adiga cid ayna kula wadaageen horta kasoo baxa markaa kadib inta kalena ilaahay uu ku dhamaystira wahada huwa almafquud cindana i wa ashbaahihi midkaan wixii shabaha wa ilaa ma huwa mashhuur bayna ahli xadiidi khaasatan duna gayrihim kaladii ruwinaahu can moxamed bni cabdillahi alanصari can sulayman ataymi can abi mijlaz can anasi ana rasuula اllahi sal اllau alيه wasalama qanata shahra bacda rukuuci yadcuu calaa riclin wadakwaan nabiga waa qanuuday qunuudka waxaa la yihahdaa qunuut naazila qunuut naazila laskuma khilaafsano fi sixatihi wa hubuutihi can الnabi sal اla alيه wasalam xadiidkan oo fi صaxiixayn yaaba kamid ah nabiga waa waa qunuuday bimacnaa anahu dacaa calى haؤulaaءi اqowm qabiilata raclin iyo wadakwaan wa qabiilataani iyuu nabiga habaarayay macnaha waxa weeyaan dadkii quraada dadkii layo marka kaas la iskuma diidano waxaa unu shardi ah in naazil xaadithe ay tahay oo faajica ay tahay in haddana ay muaqad noqoto muddo ay muaqad tahay in haddana fi jamiici salawaat la qunuudo intaasay leedahay ayada haddii ay musiibada musiiba qadiim ay tahay waa qunuuda lagaa yeeli maayo maala hadda ummadii islaamka ahayd ana ana shariica alislaamiya wataxaakum ilayha mugayaba musiiba kabiira wa waa maanta idan qunuuda laga yeeli maayo lanna min mi-ati sana ay soo socotay marka musiibada sidaas oo kale xuluul ay ka rabtay iyo juhdi laakiin wax daari a ah hadday dhacaan maalan kawaarif zilzaal ummad baa lagu soo duulay wixii intay ay cusub yihiin ina ilaahay loo barya an yarfacahaa waxa waa mashruuc ah. waa inay muaqad ahaa taa laa takhtasa bisalaati mucayan markaasuu yihi fahada mashhuur bayna ahli xadiid wa mukaraju fi صaxiix ayضa walahu ruwaat can anasi gayr abi mijlis warawaahu can abi mijlis gayru taymi warawaahu can taymi gayru اlanصaari walaa yaclamu dalika ila ahlu sanca ahlulxadiid waay hadda nooca maa mashhuurigii isilaaxi buu kusoo dhawaaday musanifka laakinahu lam yafsilhu bima Eh, yumayizu can اlcaziiz sax waaye wuxuu ku yiri maa min raawin min ruwaati hada اlxadiid ila walahu mutaabic lakin hadihi mutaab mutaabaca hal wasalat ila halaata fayakunu biha mashhuura am mujarad an yakuna ligayri taymi eh, riwaayat lahu yakunu bidalika mashhuura waxaa weyaan mundabit ma ah wa ama gayruhum faqad yastagribuna inay istiqraabsadaan in gariib waa yihaahen a dhici karto lianna taymiya yarwi can anasin wa huwa huna yarwi can waaxidin can anasin lianna waxaa weeyaan sulaymaan taymi macruuf alriwaaya can anas wa kownuhu fi hadihi lmara yarwi can abi mijlis waxaaba dadka in la xadiidkan qariib kanoo kale lamaba hela inay leeyihiin aaba dhici karta buu guuri ayib macnaha waxaa wey taas waay tu waxay tusinaysaa quwat dabdi lisuleyman taymi suleyman ibnu muctamir waxay u tahay nin hadii uu xifdigiisa daciif ahaan lahay daa'iman kaana yasluku ljada wax la yihahdo jidka la yaqaano oo anahu yarwi jamiica axaadiihi can anas wain kaanat waqacat lahu can gayrihi laakin wa waa kala bixi maa rawaahu can anas wahuwa alakar wamaa rawaahu can wasita can anas labadi waa kala bixi hada macnaha nin ay wax u kala baxsan yihiin ayb wa min almashhuuri اlmutawaatiri waxaa kamide aladi kaasoo yadkuruhu ahlu fiq wa usuulihi wa ahlu lxadiidi laa yadkuruunahu ayna sheegayni bismihi اlkhaas almushciri bimacnaahu اlkhaas wuxuu ku leeyahay mutawaatir sidiisaba lafdiga mutawaatir uriida bihi maa rawaahu cadadu kahiir ahlulfiqiya badanaa wari ayaa arrintaas keena mutaqadimi lmutaxadithiin musطalax ahaan uma isticmaalayn mutawaatir wax la yihahda leesh asaa kuu sheegi doona marka wa min almashhuur mutawaatir aladi yadkuru ahladi ahlulfiqhi wa usuulihi wa ahlulxadiidna laa yadkuruunahu jumla muctarida wa bismi lkhaasi aynu ku sheegeyn almushciri ogeysiina bmacnahu اlkhaas wain kaana alkhatiib اlxaafidu qad dakarahu marka ishkaaliyadu kasii jawaabaho alkhatiib اlbagdaadi min almuxadithiin maca anahu dakara almutawaatira bilafdihi markaasuu wuxuu leeyahy faqad fafi kalaamihi maa yushciru bianahu itabaca fiihi gayra ahli اlxadiid marka khatiib ahli اlxadiid uu kamid yahay lakin istikdaamu lilmutawaatiri fi kitaabihi ma yadul calى anahu itabaca gayra ahli اlxadiid walacala dalika waxay ay ahlulxadiid u sheegi waayeen waa likownii mutawaatirkoo laa tashmalhu sanaacatuhum sanaacadooda ayna shamlisanayni lianna almutaxadisiin muxadisiintu waxay ka hadlayaan hada alxadiid hal yahbutu aw laa yahbutu laakin hal yasil ilaa daraja anahu laa yaxtaaj ila nadar waaba ka baxsan yahay ay hawshooda ay wax kasta inay fiiriyaan laakin xadiidka laleeya laa yaxtaaj ila nadar waxa weeyaan waa baab kale waa buu leeyay walidaalika ibnu xajar markaan soo marayna wuxuu uri min culuum alxadiid maba kamid aha mutawaatirka leesh lianna culuum alxadiid waxaa loogu talagalay maa yakdacu linadari fi sanadihi hubuutan wa wa raddan mutawaatirkana fawqa dalika weya walaa yakaadu yuujadu fi riwaayaatihim yani markii ay hadlayaan mutawaatir ma isticmaalaan fainahu mutawaatirki cibaaratun ka hadlin waa can khabari laga hadlo aladii khabarkoo yaxsulu cilmu cilmigii yaqiiniga uu kusoo xasilayo bisidqi inuu run yahay daruurata yani daruura bimacnaa maa takunu mundafican litasdiiqi ragma anfika sidii asamaau fowqa alardi oo kale cidka murmi karta ay jirin oo kale khabar ah oo takun madfuucan daruurata litasdiiqihi kaasaa waxaa la yihahdaa خبر متواتر ولا بد في اسناaده من استمrاar hذا الشhرط شhرطgan oo ah jنب badan inay wariyeen dad badan في رواayة من أwله ilى منتهاaه nooca ma تعريفki wuu soo dhowey horena mar badan oo nagu soo maray oo waataan niri ma rawaahu cadad kaثيir يstaحيil caadة تواطهم عlى الkdب من أول سند إلى منتهاaه marka وأsنdوه إلى شhيء maxsuus kasamaaci waa wاru'ya oo caqliyaadka in laga bixiyo awgeed marka maa yastaxiilu eh, maa rawaahu cadadun yastaxiilu caadatan tawaatuhum cala lkadib dad badan marka xataa waxaan yihi mutawaatirka waxa warinaya xataa looma shardaa muslimiin inay yihiin liannahu khabar haddii ku wariyaan ummad dhan oo ay kulligood wada tanaaqulayaan wanaxnu ra-aynaahu wahada samicahu wahada qad shaahadahu kulu dalika yakunu khabran mutawatira hadda caalamka waxa ka dhacay meeshaa faydaanaada ka dhacay inta saasaa looga dhamaaday inta zilzaala ka dhacay kulligaa nusadiq min khilaal alidaacaat walaخbaar maca ana aladina yarwuna hadi اlaخbaar kulhm fasaqa ila mucdamhm fasaqa in lam yakun kulhm wmaca dalika waa la qaadanaya lana maa naqaluuhu bicibaaraat mutacadida wabituruq mkhtalifa tunbiu can wuquuci dalika shay waa la ictimaad wax ka murmaa hadda ma arkeyso ayib markaasuu yihi waman su-ila can ibraazi mihaalin lidalika haddii la weydiiyo xadiid mutawaatira mithaal u keen fi ma yurwa min xadiid acyaahu taطalubhu in asiga la raadiyo waa dhibaysa acyaahu bimacnaha waxaa weeyaan waa ku daalinay makanikeys وxadيiث inama الأعmاal bالنiyaat laysa min dalika bsabiili xadيiث inama الأعmaal bالنiyaat mutawaatir mid marnaba kamid ma ah وin naqlahu cadad التawaatur ba hasoo guriyo iyo waزiyaadatan wax ka badan لأnnahu dalika midkaas لأna dalika midkaas darى عalayhi fi wasaط isnaadihi isnaadkiisa gadaal danbu mutawaatir ka noqdi mooye kulligiis mutawaatir maaha annagana waxaan idhi min awalihi ilaa muntahaahu walam yuujad fi awaailihi calaa maa sabaqa dikruhu saas nacam xadiid man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar naraahu mithaala lidalika musanifkia dib isugu noqday markii hore wuxuu ninkii mithaal okee la yidhaahdo arrintaas waa dhibaysaa yani acyaahu wax ku daaliyaa layihahda intad daba oradid markaa daashidi waxaa la aciya afacayinaa bilkhalqi اlawali bal hum fii labsin min khalqin jadiid marka markuu yihi wa wa waa adag tahay yo haddana wri waxaa dhici karta oo suuragal xadiid man kadaba calaya inuu mithaal saalix u yahay midkaas fainahu naqlahu min asaxaabati radia allahu canhum alcadad ljamu cadadka badan wa fi صaxiixayni haddana marwiyun can jamaacati minhum wadakara abu bakri albazaaru alxaafid اljaliil fi musnadihi anahu rawaahu can rasuuli اlahi sal اlahu alayه wasalam naxwu min arbaciina rajula min aلصaxaaba yaa ka wariya wadakara bacd اlxufaadi anahu rawaahu canhu ihnaani wasituuna nafsa min aلصaxaabati wa fiihim alcasharaة اlmashhuudu lahum biاljana qaala wuxuu uri walaysa fi اdunya xadiiثun kuma jiro اجtamaca calى riwaayatihi alcasharatu ay ku kulmeen gayruhu gayra hada alxadiid walaa yucrafu xadiidun lama garana yurwa can akara min sitiina nafsa min asaxaabati can rasuuli illahi ila hada alxadiid alwaaxid ayb qultu ibnu salax uri wabalaga bihi bacdu ahli اlxadiid akara min hada alcadad xadadkan wax ka badanay booriyen wa fii bacdi dalikana bacdi dalika intaas qaar kamidena cadatu tawaatur yani yaxsul bihi tawaatur intaan tawaatur looma shardiyo oo inuu sitiin xataa wariyaan lama raba hadda niskiisa wariya xataa mutawaatira laga heli lahay uma lam yazal cadadu ruwaatihi kamashhurin fi sdiyaadi oo saxaabadii markay intaas wariyeen taabiciintaa kasii badnaaday taabici taabiciintaa kasii badnaaday wahaluma jarun cala tawaali walistimraar waatan waxaa ibnu xajar markuu kalaamka ibnu salaax soo guuriyey ou yiri waman waman taalabahu acyaahu waman alabahu acyaahu taطalubuhu wuxuu iri taas waxay tusinaysaa qilaة اliطilaac calى ma fi اlmasanid wاlmusanafaat wالsunan laakin axaadiid badana hadii aad tatabucdid bijamiici turuqihi ad arkaysa aqwaam fi mukhtalafi lbuldaan laysa baynahum ay calaaqa rawow matnan waaxida wabidalika yumkin qadcu bianahu mutawaatir walidalika xadiid almas cala alkufayn wa xadiid alxawd wa xadiid ashafaaca wa axaadiid badan guslu yowma aljumca xadiid rafcu lyadayn kulu hadihi axaadiid mutawaatira weyaan marka mutawaatirka lafdi looma sharti almacnaa oo guud hadda haddii la weydiiyo xadiid inama alacmaalu biniyat lafdi ahaankiisa waa waa gariib laakin mujmal maa warada fi ictibaari niya lilacmaali asaalixa hadii lasoo aruuray mutawaatira gaariisa ulajeedada taas waay walidalika dad baa waxay ku le xadid inama alacmaalu biniyat rawaahu canhu akthar min min kada min asaxaaba markii matnigoodi la raadiy waxaa loo ogaaday xadiid maala maa sirtum masiiran walaa qaطactum waadiyan ina bilmadinati qowma ma sirtu masira walaa qad ilaa shaarakukum fi ljri leesh xabasahum lmarad laakin niyadooda waxay ahayd inay baxaan waa muctabar min aniya wey marka sidaasaa loo aruna axaadiidta mutawaatirka markii laga rabo macnahoodu waana badan tahay axaadiid mutawaatir calaa hada lmacna kaiira jiddan almuhim intahayna min almashhuur النوع الحادي وثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث مشهور hadii la sheegay متawاtirna uu soo sheegay qeybta kale markaan عaزيز iyo غريب unbaa نسبada تqسيمkeeda saas وروينا عن أبي عبد الله بن مندة الحافظ الأصبهاني أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة miman yujmacu xadiiثhm ida اnfarada الrajul canhm bاlxadiiث yusamى غariiba waxa weyaan atari tacriifu shay bاlmithaal waa jirta intaa lagu dhihi lahay qariib maa laysa lahu ilaa sanad waaxid a mithaalka lagugu tacriifiy marka ibnu manda waxau yihi algariibu min alxadiiث waxaa la yihahdaa ka xadiiث الzuhri intaanan gaarin markii aan dib ugu laabano gariibka labaan kusoo sheegnay asiga iyo mfrad ama ifraad waa isla mid mfradaat wax la yihahdo marka gariibka inuu yahay gariib muطlaq ah iyo gariib nisbi ah gariib muطlaq ah gariib nisbi ah gariibka muطlaqa ama fardiga muطlaqa ah maa laysa lahu fi jamiici طرqihi ilaa sanad waaxid waxaa la yihah gariib muطlaq xadiid inama acmaal bالniyaat oo kale gariib muطlaq waay لannahu laysa lahu min الruwaati ilaa calqama can ibni cumar can cumar ibn khaaab bas khalaas yakfi hada gariib mutlaq waay gariibka nisbiga hadda midka uu kuu sheegaya qeyb ka ah musanifka xadiidkan an yakuna fi asli xadiid mashhuur maala rawaahu ithnayni min arbaca min aلصaxaaba wa hadihi halaata ishtahara alxadiid lakin lam yarwi can raabici min asaxaaba ila taabiciyin waaxid fahada gariib nisbi wa يعني بمعنى أن الغرابة في هذا الحديث ليس بمجمله إنما بالنسبة لهذا الصحابي تفرد به تابعي واحد بينما الحديث مشهور من هؤلاء الثلاثة وحوى غريب نسبي لذلك طيب الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن ay kamid yihiin yujmacu xadiiثuhum xadiidkooda lagu ijmaaco bmacnaa miman yujma bimacnaa man miman nuqiluu xadiiduhum jamaacata aima waaweyn oo loo soo qasdo waayo ayaga maadaama loo soo qasdo oo loo yimaado waxaa ka laazimaysa axaadiistooda dhan in lawada yaqaano mathalan zuhri oo kale ummadda islaamka dufcaad baa loogu imaanaya fiir markaa dufcad ulaa dufcad markaas dabaqaaday le ruwaadkiisa ninka sidaas loo wada yaqaano axaadiistiidu waxaa waa tunqalu jamaacatan ma tajidu cinda hada satajidu cinda hada watajidu cinda alaakhar watajidu leesh liannahu jalasa liltaxdiid wasaara mashhuuran waqasadahu nnaasu ilayh ninka saas xadiidkiisa loo naqliyey ninkii inta yimaada rawaa canhu xadiida laa yarwihi gayruhu hada fihi ishkaal hal yucqal lizuhri tiwaala cumrihi hamsiina sana cishriina sana وتأتي ilayhi dufcaat ويxadiثهm bma ladayhi ثuma yأتي waaxid وyarwi canhu xadيث laa yushaarikhu fi غayruh hada fihi ishkaal kabiir jida hada huwa almaqsuud ayb miman yujmacu xadiiثuhum yujmacu yujmacu bmacnaa yunqlu xadiiثuhum jamacata ida nfarada الrajul canhum hadduu kala keli noqdo bاlxadiiثi yusamaa gariiba yuu yihaah marka laga aqbali maayo ninka sidaas oo kale ah ilaa ida kaana xaafidan daabitan oo la yihahdo tafarada masalan malig oo kale min talaamidat zuhri waa laga aqbali lakin cid kale laga yeli maayo faida rawaa canhum rajulaani wa halaatat waishtarakuu fi xadiiثin yusamaa caziizan ir hadda caziizka haddana idaa rawaa canhum rajulaani wa halaaa daabit kala fasirinayo ma jirto marka caziiz waataan hore usoo niriyey maa rawaahu اثnaani faأkhar fi kuli طabaqaati السند على أن يkuna في إحdاها على اثنaين فيri markaas waa in laga helaa طبقاaتka مثلا hadii xadيiثkan afar طبقة lagu wariyey taaبعين taaبع taaبعين والثالث hadii lagu wariyey hadii kan kuligood inay laba i wax ka badan wariyaan في إحdىa طبقاatihina laba wax ka badan loo waayo sida عaزيiزka lagu heli karo waxa weeyaan أن yakuna أdنى طبقاaتi السند ystamica calى riwaayati اثnaani faqط marka dada waxay ufahmeen maa rawaahu اثnaani faakara caziiz la yihahda haddii saas la yihahda mashhuurkuu ku darsamaya لan mashhuur maa rawaahu اثnaani qorna waxay ufahmeen maa rawaahu اثnaani can اثnayn can اثnayn xatىa qaala bnu xibaan laa yuujadu riwaayatu اثnayn can اثnayn can الnabiy sal اله alيه wasalam maba jirtabo maba la heli karo marka haddii la yihaahdo maa rawaahu اثnaani can اثnayn can اثnayn ilى الnabiy waa dhici kartaa in adkaata لannahu maa rawaahu اثnaani waxaa laga yaabta can halaaثa laga yaabo can khamsa laakin haddii la yihaahdo caziiz waxaa laga heli karaa maa rawaahu اثnaani faakar calى an yakuna fi ixdaa طabaqaati calى اثnayn faqط caziiz لأna alcibrata baqali طabaqaati cadada marka caziizaa la dhigi karay marka sida ibnu salax ibnu xabaan ufahmayna ma aha sida ibnu xibaan usuuraynana ma ahano maa rawaahu idaa rawaa canhum rajulaani wa halaatha mashhuurkii iyo caziizkii isgale faida rawa ljamaacatu canhum xadiiثa sumiya mashhuura haddana mashhuurkii aan soo dhaafnay hada kalaam oo hadda sii wadaa waxa weeyaan ibnu mandah hadalkiisi wa qultu alxadiiث aladi yanfaridu bihi bacd الruwaat yuusafu bاlgarيb وkذلika الxadيiث اladي ynfrid bه bعضهم بأmr laa ydkr فيه غayrh إma fي mtنi وإma fي isnaadihi asna غarيib aa lagu magacaabi karaa gariibkaas gariib lmatni iyo gariib lisnaad yu musanifka hadda kala sheegay alxadiid aladi yanfaridu bihi bacdu ruwaat yuusafu bilgariib marka waa la kala fiirinaa hal hada infiraad infiraad mutlaq fayakunu gariiban aw yakun infiraad nisbi fayakunu gariiba nisbiya waa dhici karta wakada alxadiidu yaa lamid aladi yatafaradu fihi bacduhum biamrin ou la kali noqonay laa ydkr فيhi غayrh إma في mtni ay keli keli noqonayaan وإma في isnaadihi tanna waxa weeyaan xadiidka waa laisla wari wariyey lakin أحad الرواad zaada عlى الجamاعة lفظa min الxadيث yqul hadihi lفظ غarيb في hada الmtn ama an الxadيiث اladي ruwiya min طريq طرق macruufa infarada canhm براawi آkر بمعنى أنه غayra waxa le غريب uu ku yahay markaa kadib waa la fiirinaya اktiلاaf الأسانيd ay noqonaysa marka inta dhan غريب waa lagu إطلاqa lakin baعd التمحيiص qad yakunu mردودا وqad yakunu مqبولا walaysa kul ma yucad min anwaع الأfraad macduda min anwaع الغريب kama fi الأfraad المضاafaة ilى البلاد kama sabqa sharxhu walaysa kul ma yucaddu waxaa laga tirinayo dhammaantood min anwaaci afraad laga tirinayo macduudan ma aha min anwaac gariib mase waa macduudan aada wada qabta waaw aniga waaw buu igu qoray ayib wuxuu leeyahay waxaa jirto wax oo lagu tiriyo inuu afraad kamid tahay asiga hadda labadii wuu kala qaaday baynamaa algariib w alfardu kilaahumaa waax macno ahaan guud musanifku wuxuu kuleeyahay wax badan oo afraad lagu tiriyo laakiin gariib aan ahaynaa jiro markii waa maxay la yirin kamaa fi lafraadi almudaafati ila bilaad buur waxaa laleeyahay hada alxadiid tafarada bihi ahlu shaam can gayrihim watan horey usoo dhaaf marka maxay noqotay waa waa waa fardi tafarud bictibaari mantiqa ah waay lakin gariib ma noqonayo lian ahla lbasra kathiruun matala qad yakunuun qad raw hada alxadiid min turuqin qad tasilu ila shuhra lakin maca dalika fahuwa xadiiث mfrad bmacnaa tafarad bi ahlu mantiqa waa lagu magacaabaa naftigiis lakin isilaax ma ahan waa min baab waxa weeyaan التنbيه عalى لطائف الإسناad hada xadيiث kulh basriyun hada xadيiث kulh mdنiyun hada kulh mسلسل بالمحamdيn waxaas hadaad akrida لطائف الإسناad liska yihahdo lakin laa cibrata la min حayث الاصطلاح markaasuu uri ثuma in الغريبa ynqasm ilى صحيiح kالأfrاad المخرجة في الصحيiح وإlى غayri صحيiح وذlika هو الغاaرب عlى الغرائب xur in الغريبa ynqasm ilى صحيiح kالأfrاad المخرجة في الصحيiح axaadiidta qaraa'ibka ah laysa laha isnaad waaxid ilaa isnaad waaxid way fi saxiixeyn waxay kamid tahay qaraa'ibta saxiixa waxaan kusoo dhaafnay annahyu can bayci alwalaa'i wahibatihi xadiid inama alacmaal binniyaat waa badan yihi dakala nabiyu makata wacalaa ra'sihi mikfar waa badan yihi marka waana gariib maca dalikana waa saxiix laakin laa yufham ana asaxiixa algariib huwa aladi yakunu fi الصaxiix faqad ma ah qad yakunu gariiba wa huwa صaxiix walaysa fi fi الصaxiixayn lanna musanifku wuxuu ku yihi kalafraad اlmukaraja fi الصaxiixayn mithaal ahaan waay lakin ma diideyso an yakuna hunaka xadiid غarيb fi sunan abi dawud wa fi lwaqti nafsi yakunu صaxiix wa ilىa gayri صaxiixin u uqeybsamaa wadalika huwa algaalibu cala algaraaib garaaibka waxaa u badan inay tahay maxaan ku iraadaa inay saxiix aysan ahayn sida aan kuu sheegayna weeyaano haddii ruwaadka qaraa'ibka lagala keli noqdo ay yihiin dad xadiidkooda jamaaca loo wariyay badana qaraa'ibtooda waxaa gayra thaabit ay noqonaysaa laakin ma kulu gariib daciif walaysa kuluhu صaxiixan xata atirmidi hada alxadiid gariib laa nacrifu ila min hada alwajh wahuwa xadiidu صaxiix marka isma diidayan qaraabada iyo maxaan ku irahdaa iyo صxada وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب أحاديث غرائبta haqorina buri فإنها مناكير وعاamتها عن الضعفاء هذا كلام جميل وعاamتها عن الضعفاء لأnه dadaaba waxa weyaan aslan wadciga waxaaba keenay xadiidka been nebiga in laga sheego waxaaba keenay ninkan inuu w an yulfita nadara ilayh dadka so ira maasha allah wallahi isnaad weligeed la maqlin waay dadkan kale waxaa saxiixa loo loogu celcelinaya lagu daalay marka ninkan waxau leeyahy xataa yakuuna maطmacan laakin mumkin an yamshiya calayhi fi xadiid xadiideyn isla markii waa la ogaana xaalkiisa wuxuu yahay marka aslan bashuur dalaba shuhraa keenay qaraaibta in la wariyo wayanqasimu algaribu ayda min wajhin aakhar faminhu ma huwa gariib matna waisnaada wahwa matniga iyo isnaadka midka gariibke alxadiiu weyaan aladi tafarad biriwaayati matnihi matnigiisa inuu wariyo raawin waaxidu ala keli noqdo raawin waaxidun saas ku calaamayso raawintaas faacil wey mase mubtadi tafarada biriwaayati raawin faacil waaxidu markaas sifo waa waaxid raawin is wa qaadin iyo raamin iyo haadin daacin oo kale lamid tahay meelaha ardayga mubtadia uu ku gafay kamid tahay ayib xadiid inama alacmaalu binniyaat waxa weyaan gariibu matnan wa isnaadan waadix jiddan wa minhu ma huwa gariibun isnaadan laa matnan kayfa kalxadiidi oo kale weeyaan aladi xadiidka matnuhu macruufun ou yahay marwiyun can jamaacatin laga wariye min aلصaxaabati ida tafarada bacduhm biriwaayatihi can saxaabiyin aakhar kana gariiban ou noqdaa min dalika wجhi maca ana matnahu gayru gariibin waa gariibkii nisbiga ahay waa ka xadiid masalan ay ibni mascuud iyo jaabir iyo abu hurayra ay wariyeen matni waaxid ah washtahara alxadiid can abi hurayra w jaabir walakin can ibni mascuud lam yarwihi ilaa waaxid marka matnigii waxa weeyaan waa waa mashhuur lakin alisnaad huwa ish isnaad binisbati lxadiid ibni mascuud waa gariib wa waa isnaadkii aan soo nariyey waxa weeyaan nisbi wamin dalika garaaib الshuyuuk fi asanid اlmutun الصaxiixa garaaib الshuyuuk shuyuukda waxay manaha la keli noqdeen fi asanid اlmutun الصaxiixa wa hada aladi yaqulu fihi tirmidi gariib min hada اlwجhi yani waxa weeyaan waa ta hadda nafsi suura aan soo sheegnay le waa yani axaadiid badan oo mashhuura ka ah oo lawada yaqaano nuqila canha jamaacatan iyo nin mid kamid a kale keli noqonaya marka xadiidkii lafdigiisa waa waa mashhuur wa wa isnaaduhu fi bacdi jawaanibihina wa qariib intaas kali markaasuu musanifku yiri walaa araa hada nawca yancakisu nawcan cagsi ma noqon karo oo falaa yuujadu laheli maayo idan maa huwa gariibu matnan walaysa gariiban isnaadan lama heli karay waa maniq waa taas liannahu xadiidka hadduuba turuq badan leeyahay almatn yakunu mashhuuran kayfa yakun lama dhihi karay laakin dad badanaa isku kalifay in mithaal u helaan mana u suuro gelin ilaa ida ishtahara alxadiidu alfardu xadiidkii fardigaah hadduu mashhuur noqdo canman tafarada bihi ninkii uu asiga keli keli noqday oo farawaahu canhu cadadun kahiiruuna ay ka wariyaan fainahu yasiiru gariiban mashhuuran wa gariiban matnan ou noqonaya fainahu yasiiru gariiban ou noqonayaa bictibaari eh, sadrihi mashhuuran bictibaari cajuzihi waqariiba matnan wagayra qariibin isnaadan waxa weeyaan nooc min alfalsafa laakiin maskaxda waxaad gishataa kale xadiidka inama alacmaalu binniyaad gisho fiiri hada alxadiid alaan kuna dabaq fa inahu yasiiru qariiban xadiid ruwaadkiisa ay badan yihiin bictibaari ixdaa طabaqaatih awal طabaqaat ma ah fainahu yasiiru qariiba bictibaari awali sanadi mashhuura bictibaari aakhirih وغريبا mتنا xadيث inma الأعmاal بالنyاt mتنه غريب وغayra غريب غريب isناada باعتiباari cajuزihi فqط si kale laguma keeni karo lakin bالnظr lakin yani lakin bالnظr lakin ذalika bالnظr إلى أحadi طرفay الإسناad lewo oo markuu mashهوur noqona باعتiباari آkhirihi غريب u noqda باعتiباari أwlihi faإna إسناadh متصف بالغرابة في طرفه الأول متصف بالشهرة في طرفه الآخر كحديث إنما الأعمال بالنيات وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التسانيف المشتهرة sidaasay ay u badan tahay bur الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في أربعين البركات أربعين أربعين hadii la iضاafay maxay noqonay iyadoo la iضاaf muslim الdaari inaa mursil الnaaqati oo kala w arbaciin saasa saas anmiyaad arbaciina jamcu dikrsal hadii la iضaafay a musaafaxada waxaa weyaan tilmiidka saaxib musanifka tilmiidkiisa inad inaad sinaataan wa oo sidii tilmiidkan sheekiisa u caadatan umusaafaxeey kaanaka takunu bidalika ninkii rabo inuu fahmo ha u laabto horta maxaan ku nushata nadar aqsaamta sidaasaad ku helaysaa marka cibaaraadka ibn salaan laa tu-addi ila lmacna xaqiiqata haddaad rabtaan sabtiga oo kale intaan darsiga gelin daa soo hormaraysiin kulli inaan ku celina maxba kama qabo laakin cibaaraadkiisa kullahaa ra'san calaa caqib way isku wareegsan tahay laakin iskaaliyada waxaa weeyaan musaawaadkii iska basiid awa ah almuwaafaqa waxaa weeyaan inaad sheekii oo axad lmusanifiin inaad sheekiisa kula kulantid bisanadin aqal mimaa low marata caleyh shay basiid min xaysu lfahmi laakin cibaaraadkiisa kamaa qulta inahaa wacira marka mumkin nuciid wanashuf insha allahu taala yawma sabt insha allah allahu aclam